بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وعنكب الله بين آيات الصدن إيا أفر إلى آيات أفر تناد وسورة برع وحاه الرئيسي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله رهبانتا إيا أحبارتا أحبارتا وعلماء يهودا ruhbaantuna waa culimada nasaarada kuwa kaniisadaha ku xidhan oo asal raac ay u bixiyeen asal raac inaga dusha ay naga saareen kuwa kaniisadaha asal raac la dhihi jiray rabbiyaal bay ka dhigteen way caabudeen iyo wal bna maryama marka masiixa ina maryamada isaga way ku khaldameenoo markii waa wiil ilaahay bay dheheen isaga waxba kamay arag kuwa kale waxay u xalaaleeyaanna way ku raacayeen waxay u xaramayeen saasay rabbiyaal uga dhigteen marka shayga hadduu qofku caabudayo oo rabbi ka dhiganayo rabbi baa tahay inuu yidhaha waxba shardi maaha marka allah wuxuu leeyahay lama amrin wamaa umiruu ilaa liyacbuduu ilaahan waaxidan alla keliya inay baa la amray laa ilaaha illahu subxaanahu camaa yushrikuun yuriiduuna liyudfiuu nuura allahi biafwaahihim waxay rabaan nuurka alleh diinta islaamka iyo qur kariimka dacaayad iyo dood inay ku damiyaan allana waa diiday subxaanau watacaala yaab allaahu ilaa an yutima nuur walow kariha alkaafiruun allah subxaanau watacaala sifadiisa waxaa ka mid ah iyo raxmadiisa huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wadiin alxaq waa allaha rasuulkiisa inoo diray hanuun waa cilmiga iyo diin xaqa cibaado liyudhirahu cala diini diinahoo dhan inuu ka saraysiiyo kullihi walow karaha almushrikuuna yaa ayuha aladiina marka yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiye ina kaiiran in badan oo min alaxbaari culimada iyo waruhbaani kaniisadgalayaasha culimadii hore noo laqban jiray suufiyadayna dhihi jireen suufiyada nasaarada lafdigaasaan iska diidanaha maadaama dad innaga ihi suufiya sheeganayaan taa waan iska yardiiday marka ruhbaanta kuwa kaniisadaha jooga layakuluuna way cunayaan amwaala naasi dadka xoolihiisa bilbaaili bilaash iyo xaqdarray ku cuni wayasuduuna dadkana way ka hor joogsan an sabiilillaahi alla wadadiisa ka hor joogsanayan culimadaas yahuudda ee axbaarta ah iyo culimada nasaarada ee rubaaniinta ahee kaniisadaha jooga ee durbaanka tunta dadka xoolihiisa way ka qaadanayaan bilaash marka waxay uga qaadanayaan waxay iska saraysiinayaan iyaga waxay yihiin inay wax u heli karaan ay wax siin karaan bilmarta duco oo kale bay dhihi karaan waan waan dembigaagaan dhaafi dembigoodaa la dhaafi hadda kaniisadaha agteena dembiga dadka loo dhaafaa lacagta inta badan laga qaata dembigaagaan ku dhaafi baa la dhihi waxaa weeye wayasuduuna can dadkana waxaan xaq ahayn bay u sheegi oo baatila wayasuduuna can sabiili illah saasay xoolaha ku cunaan waxaa lamida culamaa usuuc culimadeenaa lamida dadka afmiishaarnimo dadka xoolaha kaga qaata qofku hadduu yidhaa waan baahnay waxa la isiiyo iyo waxa la ii taro dhib ma leh hadduu war heer saraanahayo cirki iyo dhulkan kugu soo ridi waan duulaayo sidaasoo kale oo dadka saa kaga qaato waa kuwan oo kale waxba kama duwana wey marka waa masalada cajiibka ah wey yaa ayuha aladiina aamanuu dadka muminiinta aho ina kaiira in badanoo min alaxbaari culimada yahuudda ah iyo waruhbaani culimada nasaarada layakuluuna way cuni amwaalanaasi dadka xoolihiisa bilbaaili bilaash bay kaga cuni wayasuduuna way ka horjoogsan dadka can sabiililah kitaab aan hayo oo qisatu taaibiin layidhaha ilaa boqol ruuxoo tooba keentay qoray hal ninaa aada nin qaysa buu ahaa nin qaysa marka gabadh baa u timid oo gabadh xalay waxbaysay baa ii dambi dhaaftidi isagaa kurshulkufraan yuu ku fadhiisiiy wuu dambi dhaafay markaasuu wuxuu isweydiiyey talow adiyaa kuu dambi dhaafay qayskii ka sarreeye buu u tegey wariw anigu dambi dhaafay aniyaa ii dambi dhaafay suuye qayska weyn baa kuu dambi dhaafay wuxuu yidhi qayska weyn ayaa u dambi dhaafay naga daa buu yidhi waxaa lama sheegee ku muslimay ninkii sidiibuu ninkii ku muslimay marka dadka waxay kaga qaadanayaan waan kuu dambi dhaafi bay leeyihin sidaasoo kale la ya'kuluuna amwaala بالباطل ويسدون عن سبيل الله والذين يكنزون كيديستا الذهب ذهبك iyo والفضة فضة ولا ينفقونها عن بحنين في سبيل الله ألا دكتي عن بحنين الزكاة كبحنين فبشرهم ugu bishaareeh bicadaabin cadaab aliimin oo kulol kanziga luqa ahaan waxaa la yidhaha waxa kaydka ah yaa kanzi la yidhaha luqa ahaan waa caadi waxa kaydkaa kanzi la yidhaha laakiin hadda waxaa looga jeedaa xoolaha markaan zakada laga bixinin waa kanzi waa nin xoolihiisii ceshaday oo inuu wax ka bixiyo diiday wey dadka xoolahooda zakada aan ka bixinin cadaab bay ku bishaaraysan yihin cadaab baa loogu bishaaraynaya xoolahooda qiyaamahana sida loo geli waabaad arki doonta waladiina kuwa yaknizuuna kaydaysta addahaba dahabka iyo walfidata oo haysta walaa yunfiquunahaa aan bixinin fii sabiili illaahi fabashirhum u bishaaree bicadaabin cadaab aliimin oo kulul saxaabadaa aayaddan way dhibto waxay dhaheen yaa rasuul allah maxaan xoolo ka dhiganaa haddii haddii wixii la kaydaysan oo dhan ay sida noqdeen lisaanan daakiran wa qalban shaakiran wa zawjatan xasana yuu nabigu yidhi carab dikri leh iyo qalbi shugri iyo zawjo xasana intaasaa kugu filan marka meesha calaa kulli xaal waxaa weeye qofka xoolihiisa sakada kaaga bixiya meeshan ma soo gelaya weyn yowma maalin baa cadaabkaa loogu bishaaraynayaa yuxmaan la kululayn calayhaa fidadii iyo dahabkii fii naari jahanama jahanamo naarteeda lagu kululayn fatukwaa waa lagu gubi bihaa fidadii jibaahuhum wejigooda iyo wajunuubuhum dhinacooda iyo waduhuuruhum dhabarkooda yuqaalu lahum waxaa loo dhihi haadaakanu maa shay weye kanasum aad kaydaysateen lianfusikum naftiin aad u kaydaysateen oydaan zakada ka bixinin ee faduuquu dhadhamiya maa shaygii kuntum aad ahaydeen takrijuuna kuwa kaydaysta waxaa layidhi safaaix sallaxyo waaweyn baa laga dhigay dahabkii iyo fidadii aan zakada laga bixinin naartaa lagu soo kululayn sidaasaa loogu korwadhi marka ruuxii inta maxsharka la taagan yahay cadaabkii kale waa goonidiisa inta maxsharka la taagan yahay halkaasaa lagu cadaabaya markii dee inuu jannada galo waa suuragalo hadduu acmaal kale uu leeyahay laakiin ciqaabtaasa waa sidaa dhibaatadaa wey waxaa kaloo xoolaha zakada ka bixinin uu nabigu yidhi waxaa u iman ruuxii mas dharan oo labadaa abuur ka kicinaya markaasuu dhihi war maxaad ahayd wixii aada la baqayseed bixin weyday baan ahaabuu dhihi markaasuu gacanta afka gelin oo marba meel qabsan waa ciqaab iyaduna haysata dadkaan zakada bixinin gobolkeenna sidaan ku aqaano zakada lama bixiyo gabdhahana dhaxalka lama siiyo sidaan ku aqaano meherka laftiisana gabdhaha waa laga meermeeriyaayo ruuxa ugu ron baa yidhaa iga cafi waa ka ugu ron ruux wax siini ma jiraan waa masaa'il inaa haysato dhib yowma maalin buu cadaabkaa loogu bishaareeyey yuxmaa la kululayn calayhaa fidadii iyo dahabkii fii naari jahanama jahanamo naarteeda calayhaada waxaa muanas looga dhigay lacagtaa weeye fatukwa waa lagu gubi bihaa fidadii iyo dahabkii jibaahuhum wejigooda wejiyaalkooda iyo wajunuubuhum dhinacyahooda wa duhruhum dhabarkooda waa saddexdii meeloodee ugu qiimo badnayd xaggan iyo dhabarka iyo wejiga yuqaalu lahum waxaa loo dhihi haadaakani maa kanastum waxaad kaydaysateen weeye lianfusikum naftiinna u kaydaysateen faduuquu dhadhamiya maa shaygii kuntum aad ahayd in taknizuuna kuwa kaydaysta inta inta maxsharka la joogo sidaa ha loo ciqaabee marka dambe de hadduu acmaal kaloo fiican leeyahay waa suuragal inuu jannada galo ina ciddata shuhuuri bilaha tiradood cinda allaahi alla agtiisa itnaa shahran laba iyo toban bilood wey fii kitaabillaahi ilaahay xukunkiisay sidaa ku yihiin loox maxfuudkay sidaa ugu qoran yihiin hadda fii kitaabillahi xukunka allaynu leenahay loox maxfuudkay ku qoran yihiin yowma maalin bay sidaa ahaayeen khalqa samaawaati samada la abuuray laga soo bilaabo iyo walarda minhaa waxaa ka mid a arbacatun afar xurumun oo xurmo leh daalika inay biluhu labiyo toban yihiin oo bilo xurmo leeyihiin addiin lqayim waa diinta toosan falaa tadlimuu ha dulmiina bilaha anfusakum naftiina ha bilaha tiradoodu maalintii ardadii samada la abuuray laga soo bilaabo waa nabigu siday berigaa u wareegayeen unbay u wareegayaan buur isbedel male magacyahoodana waa laga hadhadlaaye waxa weeye waktigii loo magac bixiyey wixii joogay wey bilmata rabiic alwal iyo rabiicu thaani wakti doogaadaha loo magac bixiyey kadib inay jilaan galaan baa suuragala jumaadu lwal iyo jumaadu thaani wakti biyuhu fadhiyaan oo qalal jiro yaa loo bixiyey ramadaan oo kale wakti kulayl cagaguba ramadaan waa ramda waa cagagubka yaa loo bixi maga magac bixinta waktigay carabtu magacyaha bixinaysay wixii joogay baa bil walba loogu magac bixiyey laakiin dee hadda isbedel badan baa dhaco jilaal bay ku hagaag gubay ku hagaag samadiiyo ardada maalintii la abuuray intaa un bay ahayn afar xurmalaa ka mid a ah. waa dulqacda dulxija muxaram iyo rajab weyn saddexdaa hore ee isku xigta iyo rajab weyn bilaha xurmada leh markaa carabtu waxay kula isticmaali jireen way inoo soo socotaa way kala amaahan jireen ina ciddata shuhuuri bilaha tiradood bilahana dee xisaabta waxa weye litaclamuu cadadad siniina walxisaaba oo xisaabteennu ku kala garan ibaadada iyo daynta iyo muddada iyo ciddada iyo wax alla wixii sharci ku tacaluqa bilahaynu ku tirsanayna dayaxaasaynu ka tirsanayna marka biluhu qaarna sagaal iyo labaatan bay noqon qaarna soddon bay noqon ilmatal nabigu sagaal soon buu soomayo soon aan toomamnin ma jiro soon walba sagaal iyo labaatan buu noqonay marka biluhu waa sidaa ina ciddata shuhuuri bilaha tiradoodu cindallaahi alla agtiisa isnaa cashara shahran laba iyo toban bilood wey fii kitaabillaahi ilaahay kitaabkiisay saa ku yihiin yowma maalin laga soo bilaabo khalqa samaawaati samada uu abuuray iyo walarda minhaa waxaa ka mida bilaha arbacatun afar xurumun oo xurmo leh dulqacda dulxija muxaram iyo rajab daalika bilaha labiyo tobanka ah ee qaarkood xurmo leeyihiin addiinu diin weeye alqayimu oo toosan siday yihiin waa in loogu dhaqmo falaa tadlimuu ha dulmina fiihina bilaha anfusakum naftiina ha dulmina marka fiihinadaa damiirka ah iyo qole waxay leeyihiin fiihina fi ashhuri lxurumi bilaha xurmada leh dadka ha dulmiina bilaha kaleba dulmigu waa xaaraame cabdullaahi binu cabaas wuxuu leeyahay bilahoo la sheegaya bilahaa si ah dulmiga ha loo daaye bilahoo dhan la sheegaya baa cabdullahi binu cabaas leeyahay falaa tadlimuu ha dulmiina fiihina naftana waxaa looga jeedaa dee walaalka ah dhibaysa waa walaalkaa waa naftaadii waqaatiluu la dagaalama almushrikiina mushrikiinta kaafatan dhammaan kamaa yuqaatiluunakum siday idinla dagaalamayaan kaafatan dhammaantood waclamuu ogaada ana allaha alla maca almuttaqiina kuwa allahooda ka baqa inuu yahay marka masiiba mushrikiinta ma la yidhi oo la dagaalama haddii xaramka hadday yimaadaan inagu bilaabin la dagaalami mayno waqaatiluu la dagaalama almushrikiina mushrikiinta kaafatan dhammaan kamaa yuqaatiluunakum siday idinla dagaalamayaan kaafatan dhammaantood ha u kala hadhinaa la leeyahy waclamuu ogaada ana allaha alla maca almuttaqiina muttaqiintuu macooda yahay waxa weeye isku hadleeya allah subxaanahu watacaala inama nasiiu amaahdu ziyaadatun kordhin weeye fi lkufri gaalnimadii la kordhiyey yudalu waxaa lagu lumin bihi nasiia aladiina kuwii kafaruu gaaloobay yuxiluunahu bil bay xalaalayn caaman sanad wayuxarimuunahu way xaaraamayn caaman sanad liwaadiuu inay waafaqaan ciddata maa xarama allah bilihii alla xaaraameeyey oo inaan dagaal la gelina tiradoodii inay buuxiyaan fa yuxillu waxay xalaalaynayaan maa xarama allah wuxuu alla xaaraameeyey bay xalaalaynayaan zuyina waa loo qurxiyey lahum iyaga suu acmaalihim camalkooda kiisa xun wallaahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qowm alkaafiriina oo gaala qoladan carabta ah afar bilooda xurmada ma la sheegay way ku xoogsan jireenoo dagaalka iyo de intay reera weeraraanoo lasoo dhaco yaa lagu xoogsan jiray marka waxaa dhibtay saddex bilood isku xigta oyna waxba soo dhicin oyna dagaal gelin yaa dhibaato u geysatay marka nin boqora ah istaagi meelaha mawsimka laisugu yimaado dhagaysta ligama dabahadli karo liimana jawaabi karo bishii muxaram ahayd safar baan ka dhigay bishii muxaram ahayd buu magaca safar u bixin bas dagaal baa la qaadaya halkaasay kasii wadanayaan sanadka dambena muxaramta lafteedii yay xaaramayna muxaramnimadeedii bay sanadka dambena u daynayaan safar bay marka yay dagaalka gelayaan marka sidaasay ku dhaqmayaan marka waa sidaa wax sidaa loo waa amaah amaahdu waxa weeye bisha muxaram yay safar u bixinayaan way shaqaysanayaan weligoodba sidaa unbay ku wadi wey bilaha unbay saa isu da bil bay amaahano rajab oo kale bil kale ku magacaabiyo sidaa wey inama nasiiu amaahdu bilaha la kala amaahan ziyaadatun kordhin weeye fi kufri gaalnimada la kordhin awalba gaalnimadii ay ahaayeen iyo haddana sharcigii meel kaga dhaceen yudalu waa lagu lumin bihi amaahda aladiina kuwii kafaruu gaaloobay yuxiluunahu way xalaalayn caaman sanad bisha iyada ah bilbent almuxaram oo kale wayuxarimuunahu way xaaraamayn liwaadiuu si ay u waafaqaan oo u daboolaan ciddata maa shay tiradii xarama allahu alla xaaraam yeelay oo bilihii xurmada lahaa yay afar ka dhigayaan intay bilihii xurmada laha dhexdooda xalaalaystaan yay bil kale ku buuxinayaan meeshii ama sanadkii dambe iyadiibay xaaraamnimadeeda ku daynayaan fa yuxillu way xalaalayn maa xarama allah alla wuxuu xaaraameeyey zuyina waa loo qurxiyey lahum iyaga suu acmaalihim acmaashooda midii xumayd wallaahu allana laa yahdi ma hanuuniyo alqawma qom alkaafiriin oo gaalo alla ma hanuuni subaan yani gaalnimadu xaddaa hadday gaadho weyn alla hanuunin maayo oo heerkaa gaadhaan qoladaas sidaa lagu sheegay inaga maxaad u malayn inagana qof kasta oo isku daya sharciga inuu wax ka bedelo oo isagu fikradiisa wax kaga bedelo oo dastuur dadka u qoro sidaa lagu dhaqma yidhaah bal qofkaa maxay kula tahay heerku taagan yahay allahu akbar yaa ayuha aladiina aamanuu muminiintiy maa lakum maxaa idiin sugnaaday maxaad leedihiin wey manaa af soomaaliga war maxaad leedihiin idaa qiila lakum markii laidinku yidhaha infiruu baxa fii sabiilillaahi alla dertuu baxo jihaadka aada ifsaaqaltum aada cuslaanaysaan ood wahsanaysaan wamiltum ila alardi saaqaladaasaa laba macno macnaheedii caadiga ahaa iyo macno iilasho ah iilashada macnaha ilaadaa faaiden tadmiin baa la yidhaha agga luada xagga balaaqada tadmiin macnihiisii caadiga ahaa iyo macno kale yaa ku dhex jira ilaadaa macnaha kale soo saaraysa yaa ayuha aladiina aamanuu muminiinti maa lakum maxaa idiin ahaaday maxaad leedihiin gabalbaan ahayn idaa qiila lakum markii la idinku yidhaahdo infiruu baxa fii sabiili illaahi alla darsuubaxo jihaadka aada isaaqaltum aada u cuslaanaysaan ilalardi dhulkana aad ugu ilanaysaan waxa hoose dhulku dhulkan quman maaha waxyaabaha hoosaa dhul la yidhaah waa ninkii akhlada ilalardi waa kii layidhi wixii hoose raaxadii iyo waxyaabihii hoose een qiimaha lahayn buu u leexday marka ardadanu dhulka ma isaaqaltum aada u cuslaanaysaan ilalardi dhulka xaggiisana aada ugu ilanaysaanoo waxyaabaha hoose ee aan qiimaha lahayn oo diidaysaan aradiitum waxaad raalli ka noqoteen bilxayaati dunyaa noloshaan dhow min alaakhirati badela alaakhira idinkoo aakhire ku bedelanaya adduunta nicmadeeda yaad ka doorateen buu leeyahay adduunku waxba ma aha mintaa waxaa la yidhaha bedel baa la yidhaha marka wax la icraabayo waa min bedeliye aweyn aradiituma waxaad raalli ka noqoteen bilxayaati dunyaa noloshaan dhow min alaakhirati bedela alaakhirati aakhire bedelkeed famaa mataacu lxayaati dunyaa adduunyadan gaaban saaxadeedu fi aakhirati fii janbi aakhirati aakhira hadii la barbar dhigo ilaa qaliila wax yarmooye adduunyada sideedaba haddii aakhiro la barbar dhigo waxba maaha hadda adigu dib isu daraasee lixdan sanaad joogtaa ama konton sano ama afartan sano haddaad noloshaadii dib u daraasayso waxba maada soo marin weli wax badan baa ku dhiman iyo wax yarunbayba kula noqon raaxadii aada soo martay waxbaba ma ahaba bal dib u daraas war adduunyadu maalinta qisa waxaa lagu sheegaa Eh, ad qisada ma aha xadiis ma aha nabiyullaahi nuux baa wuxuu jiray kun iyo konton sano yuu jiray afartan sano oo qablalwaxyi ah eh, sagaal boqol iyo konton daaci ahaa iyo lixdan sano ka dambaysay aduu intaasuu jiray calaa kulli xaal waxaa la yidhi baa layidhi markuu dhimanayay intay kula tahay wuxuu aqal intaan afaafkan ka galay dhinaca kale uga baxun ila tahay waa qisa ma aha xadiis ma aha laakiin waa cibro wey waana sida uunba allah wuxuu leeyahay fama mataacu lxayaati dunyaa noloshaan gaaban raaxadeedu ma aha fii janbi laakhirati aakhira dhinac dhigeeda ilaa qaliilan in yar mooyaane ilaa tanfiruu haddaad bixi weydaan oo dagaalka aadi weydaan yucadibkum alla wuu idin cadaabi cadaaban cadaab aliiman oo waxanuujiya wayastabdil wuu ku bedeli qowman qoom oo kayrakum idinka aan ahayn walaa taduruuhu allana waxba yeeli maysaan wallaahu allana calaa kulli shayin shay la arko qadiiru kii kara wey hadda aam ha ahaatee tabuuka dagaalkii tabuukaad ee ruom lagu duulay wakti waxay ahayd kulayl oo kulul badan lasoo maray kulayl badan lasoo maray oo midhihii markaa bislaadeen markaasaa baxa laleeyahay soo baxa soo baxa soo baxa dad badan baa hadhay munaafiqiintu dhowr iyo siddeetan meelahaasay ahaayeen dad badan oo muslimiinha ah way hadheen laakiin saddex nin yaa si gaara berigii dambe loo go'doomiyey suuradda aakhirkeeda inoogu iman doona waa tabuuka marka hala baxa laleeyahay waa la baxay meeshii baa la tegey dagaal ma dhicin markaa gaaladii waxay ogaadeen in lagu soo duulay way cabsadeen gaaladii marka dagaalkan hadda laga hadlayahay waa kaa ilaa tanfiruu hadaad bixi weydaan waana caam hade macnuhu ilaa tanfiruu haddaad bixi weydaan yucadibkum wuu idin cadaabi alle cadaaban cadaab aliiman muliman wayastabdil wuxuu ku bedeli qowman qoom kayrakum kayrkiin ayuu idinku bedeli walaa taduruuhu ku dhibi maysaan shay-an wax yarba haata ku dhibi maysaan wallaahu alla subxaanahu watacaala calaa kulli shayin shay laarka kulli qadiirunka kara wey ilaa tansuruuhu nabiyullaahi maxamed haddaad u gargaari weydaan faqad nasarahu llaahu allah horay ugu gargaaray id waqti akhrajahu ay bixiyeen alladiina kuwii kafaruu id waqti humaa labadoodu filqaari godkii ay ku jireen id waqti yaquulu uu ku yidhi nabigu lisaaxibi saaxibkiisii abuubakar sidiiq laa taxzan ha murugoonin in allaha alle macnaa macna weye ha markii gaaladu ay isku dayeen nabiyullaahi maxamed sababkuu ku baxay bay iyo gacanta intay qabteen kama bixinin daarunadu markii lagu tashaday oo wiilashii seefaha loo soo dhiibay oo nabiga gurigiisii hortiisii layimid nabigu waa ka baxay abubakr sidiiq bay israaceen qaaru thawr bay galeen qaaru thawr god qaaru thawr laydha markaan maka tagnay qaaru thawr waan weydiinayo wax farta noogu fiiqa waan weynay marka waa meelaan aada loo aqoonin god bay galeen markaasaa waxaa dusha iskaga eh, iskaga wahaysay caaro caaro yaa dusha iskaga gadaantay baashan qooleyda la yidhahn okunbay meelaha dhigatay way soo yaaceen marka way yimaadeen abubakr sidiiq baa marka nabiga isagoo u cabsanaya yaa rasuulallah haddii hoos inoo soo yardhawri lahaayeen walle wayna arki lahayn buuri markaasuu yidhi laa taxzan ina allaha macanaa maa dannuka yaa abaabakar inaani haaliuhumaa allah buu ku yidhi laba ka saddexeeyaa alla yahay maxay kula tahay buuri meel godana intuu lugtiisa saa u geliyey yuu abubakar sidiiq waxbaa qaniinay adu saddex habeen markay meeshii ku jireen wiil inaa abubakar sidiiqa ai iyo meelaha geyn jir caanaha u geyn jiray nin ay sahan u qaateen bay baxeen wixii ka dhici lahaabaa ka dhacay jiradi waa ka nin dhexda ku gaadhay adu way dheeday taasi ilaa tansuruuhu haddaad u gargaari weydaan nabiyullaahi moxamed faqad nasarahu llah allah baa u gargaaray id wati yani horaa loogu gargaaray meesha jawaabtii baa meesha ka maqan haddaad u gargaari weydaan waa loo gargaari allah baa u gargaaray maxaa yeelay horay buu alla ugu gargaaray jawaabkii waa intaa go-an marka ilaa tansuruu haddaad u gargaari weydaan faqad nasarahu llaahu allah baa u gargaaray id waqti akhrajahu ay bixiyeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay haaniya tnayni laba mid ka mida xaalo yahay id waqti humaa labadoodu filqaari godka ay ku jireen id waqti yaquulu uu ku yidhi lisaaxibii saaxibkii laa taxzanha murugoon ina allaha macna shiicada abuubakar sidiiq caydiisa iyo lacnadiisay diinta ku soo galaan waxa iyagu diinu yaqaaniin anuu waan arkay telefishin baan ka daawaday si kale uma arag iyagoo salaad tukanaya oo allahuma alcan calaa abi bakr allahuma ancam calaa kada i ku tukanaya waa axadka keliya wax saxaabi oo magaciisa lagu sheegay zayd binu binu xaaris baa jira oo suuratu axzaab hadda si cad baa abubakr sidiiq meesha loogu sheegay saaxibihiida la sheegay waa abubakr sidiiq aaniy snayne labada waa abubakr sidiq humaa labada la sheegay abubakr sidiq baa ku jira shiicadu marka maxay kula tahay meeshay maraya allahu id wakti bay ahayd waktigaasi yaquul uu ku yidhi nabigu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana alla maceena wey maa danuka inaani aaliuhumaa allah faanzl allaahu allah baa soo dejiyey sakiinatahu xasilkiisii calayhi calaa abi bakr iyo calayhi cala nabiy marka nabiga laftiisa hadday qalaq kama maqnayn yuuna naxsanaanin bay qalaq kama maqnayn marka damiirka waxay yidhaahdeen abubakar baa loo celinaya isagaa ile naxsanaayo naxsanaayo ilaahay xasilkiibuu usoo dejiyey wuu degay oo cabsidii baa ka baaday wey damiirka abubakar baa loo celinaya faanzala allahu allaa soo dejiyey sakiinatu xasilkiisii deganaantii caleyhi calaa abubakr waayadahu alla wuxuu ku adkeeyey nabiyulaahi maxamed bijunuudin junuud lam tarawhaa idinku aydaan arkayn malaaigtii weyn waa caracaaradii weyn ayadahu wuxuu ku adkeeyey bijunuudin jundiyaalo lam tarawhaa aydaan arkaynin wajacala alla wuxuu ka yeelay kelimata aladiina kuwii kelimadooda kafaru gaaloobay asuflatii hoose tashigii ay tashadeen oo nabiyulaahi maxamed aan dil la yidhaahdeen oo diintu halkaa ha ku joogsata ay way baaba'day meel hoose noqotay kelimadoodii wajacala wuxuu alla ka yeelay kelimata aladiina kuwii kelimadooda kafaruu gaaloobay asuflaa tii hoosaysay oo dhacday wa kelimatullah ilaahay kelimadiisuna hiyalculyaata sare wey waa midda sare way hirgashay nabigu markuu madiine tegey saldhig islaama la helay dhinac walba waa loogu duulay wey nabiga la weydiiyey qof wuxuu u dagaalami xamiyo yani xanaaq qof wuxuu dagaalamay ha lagu arko qof geesinimo kee keebaa alla darti ah qofka u dagaalama litakuuna kalimatullaahi hiya alculya kaunbaa mujaahida waxaan kaloo dhan iska da wa kalimatullaahi alla kelimadiisu hiya iyadaa alculyaa sarraysa wallaahu allana subxaanahu watacaala casiizun kii qaaliba weyoon cidi ka daba hadli karayn xakiimun oo falsan bicizatihi wa xikmatihi yuu allah subxaanau wa tacaala nebiyullaahi maxamed iyo diintiisii yay ku hirgaleen oo ilaa hadda meel walba adduunka ka ah ay u joogtaa wallahu subxana wa tacaala